بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaa adigu markii uu maqbuulkii aan ka soo baxnay wuxuu sheekhu raximahullahu tacaala bilaabay xadiidkii marduudka ahaa ee la celinayay isaga ayaana dee sababtan keenaysa in la celiyo ayaa kala dunaanayso asbaabo kala duwan buu yeelanayaa marka wuxuu inoo soo horraysiiyey haddii sababtan raddigu ay tahay in sanadkii aanu xidhiidhin inay waa ta aynu soo marray saxiix iyo xasankiiba inay shardi u tahay itisaalu sanadee sababtan loo celinaya xadiidkan ee keentay aqbal la-aantiisu in wax sanadkiisii ka maqan ay tahay iyadiiba haddana sii kala baxday oo qayba yeelato markaa waxaan ka soo aragnay bal mucallaqii oo marka sanadka xaggiisa hore xataa ilaa dhammaadkaba ha la gaadhay wax laga gooyo ama la wada gooyo kol hadduu xagga hore goyntu ka bilaabantay waana xaggan ina soo ama musanifiinta ay dee sheekhadoodu ka bilaabmayaan in kaa mucallaq la odhanayo koleyna saxiixa bukhaari u aada uguba badan yahay bal xukumka guud uu inoo soo sheego waan soo marray uu yeelanayo mucallaqu khaasatan markuu kitaab la islaasimiyey marka horeba saxiixa ama sixadiisa waxa lagu soo aroorinaya inuu saxiix yahay kaas marka horeba la islaasimiyey marka uu mucallaqani dhaco xukunkiisa wuxuu yaho siiqooyinkiiyo si lagu soo wariyaa la kala eegayaa tib ay noo sii socoto saqadka qaybihiisii kale ama saqdiga qaybihiisii kale ayaa halkan inoogu imanaya oo wuxuu ihi markaa imaamku raximahu llahu tacaala aw kaana bacda taabiciyi fa mursalun eeg ima an yakuuna radduhu lisaqdin waa celintan la celinayaa inay saqdi tahay markaa kii horaan soo maray aw kaana ay aw kaana saqdu baa markaa macnuun noqonaya dhiciddan sanadkii uu dhax ka dhaceen inay meeshiiyadii baa la eegayaa halka dhiciddu ay ku sugan tahay hadduu yahay bacda taabiciyi taabiciga waxa ka dambeeya meeshii sanadkii ma dhamma waxbaa ka dhacay hadduu xagga hore yahay waa ti mucallaqa aan ku soo maray waa taabiciga marka la gaado ayuu wixii ka dambeeyey baa maqan taabicigii waa joogaa laakiin taabici wax ka dambeeya ma joogaan waa xaggii dambe aakhirkii sanadka ayaa dhicidii noqotay waana taabiciga wixii ka dambeeyo taabiciguu joogaa waa man bacda taabiciyi baa dhacay fa mursalun kaa waxaa lagu magacaabayaa mursal baa lagu magacaabayaa mursal baa la odhanayaa waa kaa la sii daayo sanadkii oo dhan dee laguma soo wada xidhin sanadkiisii oo dhami ma jirto de waxa weeyaan waa waxaa geesbaa markaas waa la sii daaya ama mursalkaa la diray oo macnuuna waxa weeyaan sanadkii baan dhammayn waana saxaabiga mee taabiciga wixii ka dambeeya hadday meesha ka baxaan wuxuu i sheekhu raximahullahu tacaala isagoo inoo suuraynaya arinkana bacda taabiciyi saqdigani siduu noqonayo bi an yaquula waaba inuu yidhaaho badani waa litaswiir weeye attaabiciyu taabicigii kabiira mid weyn kaana ahaayaa ou saqiiran ku yar ahaayaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama kadaa anaa taabici baa marka la soo gaadhay saxaabigii muu sheegin ciddii uu ka maqlay muu sheegin taabicigii un baaba yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam kadaa buu yidhi aw amase facala uu falay rasuulkii ilaahay iska masaxa afcala maaha ee waa facala aw facala amase wuxuu falay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh kadaa waxaasuu sameeye taabicigii baa yidhi marka xadiidkii maxaa la odhanayaa waa mursal baa la odhanayaa xukumkiisa waan arki doonaa xaggan taabiciga uu leeyahay kabiiran aw sagiiranna ee taabiciintii way badnaayeen oo dadkii saxaabada la kulmoo dhammi arkay taabiciin bay ahayn laakiin way kala waaweynaayeen kuwa waqtigii rasuulkii ilaahayba soo gaadhay oo mukhadaramiinta kuwaa la odhanayay ama aad ugu dhowaay oo saxaabadii waaweyneyd laba kulmo iyo kuwa asxaabtu markay gabaabsigaba ahaayeen midhadh ka sii noolaa midhadhkaa arkay ayaa dee ay taabiciintii isugu jiraan markaa ka weyna waa ka inta badan sheekhyadiisu ay badan yihiinba saxaaba iyo dadku wax ka wariya kan yarna ee saxaabada qaar waxa ka wariyo ama ha arkee cidda sheekhadiisi waa taabiciintii ka waaweynaydbo taasba weeye ee taabicigu markaa ma kala qaadayno barhkood baa dee taabiciga weyn ku qaydeen kol hadduu taabici yahay waana ninkaa isagoo dee muslima saxaabigii arkay waxaynu xadiidkaa uu warinayo xataa haba noqoto taabiciga aragtidiisa saxaabiga uu arkay aragti uunoo xataa riwaayaba yaanay halkan muuqan waxaa la odhanayaa wixii uu warinaya taabicigu ee aanu sheegin waasidadii mursal baa la odhanaya marka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wainamaa rudda macnaa waa maynay waa kii marka horeba inayidhi walmarduudu markaa qaybihii marduudku ka mid yahe kii daciifkaa buu qaybihiisii ka mid noqonaya waa daciifkii saxiix iyo xasan toona ma aha waa la celinaya haddaba maxaa loo celiyey iyadoo raggan inoo wada jooga ay dhammaan dadkii siqaada ahaa yihiin eeg waa lagu wada kalsoonyahay inta kale dadkii waarinu ay joogaan cadaala u sugnaatay dabdibaa u sugnaaday cillo kale iyo shuduud kaloo meesha jirtaa ma jirto waxa meesha jiraana waa in taabicigii aanu sheegin un waasidadii isagii rasuulka ilaahay u dhexaysay haddaba waxaa iyadoo umuurihii kaleo dhan hadda laga yaabaa shuruuddii ay inoo wada dhammaanayso intaasun ay jirto waxaan loo celinayaa ee loo daciifinayaa waa linjahli jahliga laga jaahiliyey bixaali saaqida kan dhacay xaalkiisaa laga jaahil yahay oo ciddan inaga maqan ee meesha ka maqan sanadkii ayaynaan garanahayn xaalkiisii ma ruux lagu kalsoonaabuu ahaa mise ruuxaan lagu kalsoonayn ayuu ahaa kol haddii aan lababa sheegin id yaxtamilu inamaha saxaabiyun id cilla yaxtamilu waxaa oo ixtimaalaya an yakuuna kan maqani inuu yahay kan dhacsanaysaa qadku saxaabiyan saxaabiya inuu yahay marka haddii taa aan ognahay dhibaata ma jirto waan aqbali lahaynba laakiin maxaa jirta wa an yakuuna ay wayaxtamilu wuxuu ixtimaalayaa an yakuuna inuu yahay taabiciyan inuu taabiciganba taabici kale kasii wariyay taasna waa suurtagal xataa haba weynaade taabici kale inuu kasii wariyey wacala thaani waa arinka labaad ixtimaalka labaad ixtimaalka labaad muxuu sheegayaa ayuu yahay waa inuu taabicigii haddaan ixtimaalka labaad qaadana weeyoon ku soconno ah bal ninkan meesha ka maqan ee uu ninkani riday inuu taabici yahay yaxtamilu markaa ixtimaal baa imanaya waxaa suurtagal ah oo ixtimaalaya an yakuuna daciifa nin daciifa inuu yahayna saxaabadii la midbaha iyagu daciif iyo ruuxaan daciifa inba waylahay in daciif yahayna waa suurtagal wa an yakuuna iqatan bal inuu iqa noqdaana waa suurtagalo waa ixtimaalkii ixtimaalla waxba kuma dhisayna markaa maanta weeye ruuxii waa ruuxaan ka jaahilkana wacala haaniid eeg cala haanida imikaba eeg waa ixtimaallu wadaa kolba waa ixtimaal labada ixtimaaluu soo dhiganayo dee ka dambe hadduu cala alawal yidhaahna ka hor u noqon markii hore maxaan nidhi id yaxtamilu an yakuuna صaxaabiyan wa an yakuuna taabiciyan wacala thaanina waa ixtimaalka labaad oo an yakuuna taabiciyan markan ixtimaalka haddaan ku soconno yaxtamilu an yakuuna daciifan waa laba ixtimaal baa iman inuu daciifiyo waa suurtagal an yakuuna iqatan inuu iqayana waa suurtagal bal haddii daciif ay noqoto dee waaba ron waaba kaa daciifka xadiidkii waaban ka tagnaye laakiin hadduu iqo yahay maxaa loo diidayaabaa meeshii imanaysa wa an yakuuna iqatan inuu iqadii in cala ahaaniya waa ixtimaalka labaad oo maxay ah an yakuuna iqatan daa weeyaan inuu iqa yahay ixtimaalkaa labaada ah, yaxtamilu waxaa suurtagala markaasoo ixtimaal kalaa imanoo an yakuuna xamala can saxaabiyin inuu ixtimaalkii hore inuu saxaabi sheekhiisan uu rida yahay uu saxaabi ka xambaaro ka wariyey waan yakuuna xamala can taabiciyi aakhara waayo taabiciintu dee iyagoo mid taabicigan taabici ka wariyo kaasna taabici kale kasii wariyo balkaasna taabici kale kasii wariyo kutubta way noogu sugantay afar taabicoo isku xiga ama afar saxaabiyo isku xiga dee waynu aragno asaniidda way kuba sugan tahay marka waxaa suurtagalaba haddana ixtimaalkiiba inoo soo noqono inuu taabici isna kale ka xambaaray wacala thaani thaanigana waa maxay ay cala ixtimaali an yakuuna hiq markaas kii labaad oo maxay taabicigan ayaa laba ixtimaal noqon kol hadduu taabiciga ka xambaaro dee inuu noqdo oo imika kani inuu can saxaabiyan ah, can taabicin cala thaaniya waa ixtimaalkan labaad oo maxay ah inuu taabiciba yahay ixtimaalka labaad haddii uu noqdona fayacuudu ixtimaalu saabiqo ixtimaalkii hore maxay ah inuu daciif noqdo iyo inuu iqo noqdo labadiiba way soo noqonayaan wayatacadadu arrinku uu iska socon karaa waa tiroobaya ilaa maa laa nihaayata lahu caqlan xagga caqliga waxaan dhammaad ba lahayn oo ujeeddadu dee aan meel inoogu joogsanayno taabiciintii walow dee haddii kolley si uun marka dambe si mid mid loo wadaa ay u soo koobi karaan haddana caqliga tajwiiskiisii kana inuu taabici ka wariyo kana taabici kale taabici kale taabici wixiba ay dhammaan waayaan oo nihaayo taas baa meeshii xagga caqliga markaynu eegno tajwiiskiisa maha waaqacaya maxaa la arkaya laakiin caqliga wuxuu banaynaya intaasoo taabici oo boqolaalina isdabagalaan dee waa soo dhici kartaa laakiin xagga waaqaca marka la eego wa ilaa sittatin wayatacadadu waa tiroobayaayo oo wuxuu gaadhayaa ilaa sittatin lix aw sabcatin toddoba istiqra'an marka la eego wixii la dabagalay ee la tatabucay ee riwaayaadkii asaaniidda lagu arkay ee iyadoo taabicina kala warinayso ilaa lix ama toddobau gaadhayaan id huwa cadadkan ah toddobo ama istiqraade lixdu akhar ma hamsadii de akhar taahibaa xagga kale nuskhada dee ku qoran waa garaaci maan filaya waxay aydun dee in labadooda la israaciye imanka wax ziyaadihii kuma jirto naqsanna kama jirtee hamsada aakhira sadar noqotay ayay ahaydun dee sadarkan kale bilowgiista kelimad goosin aysu raacdeen ilcilla huwa isagu macnaa waa lixda ama toddobadu akharu maa kii ka ugu badan weeye ee wujida la helay min riwaayati bacdi taabiciina can bacdin taabiciintu warintooda ay barhkood barhka kale ka wariyaan bal arrinkii uu inoo dhammeeyo waa sababtan keentay radinta kollay inuu daciif yoo la radinayana ahlulxadiid waa qowlkooda fuqahaada ayaa barhkood qurunta qaarkoodii ayaa qabalaan shaaficiyana dee waxa weya isna waa qowlkiisa iyo asxaabtii waa xadiidka mursalka inuu daciif yahay dacfigiisuna dee wuxuu ka imanayaa ciddan meesha ka maqan ayaynaan garanayn xaaladoodii oo saxaabi uun maaha taabicigaan hayne waxaa suurtagalay inuu taabiciyay dee hadduu taabici noqdona waxaa suurtagalaba ah inuu daciif aha haddii taabicigaasi iq ahana inuu taabici kale kasii xambaaro bal ilaa lix ama toddoba la gaadhaya inta istiqraar iyo waaqaca la arkay taasba weyn cibaaradan uu yidhi wa ilaa sittatin aw sabcatina kolley hadalkana waa xaafid ibnu xajar hadalkiisii lix ama toddoba uu yidhina awdan xaafid ibnu xajar taqriirkiisa waa markuu casharada dhigaya weeye ay ka soo naqliyeen asxaabtiisii iyo xertiisii xaafidis uu yidhi arrinkani awdani waa lishak lix ama toddoba sababtuna waxa weeye waana taqriirkiisii baan leenahay sanadkan ay toddobada ruux ku yimaadeenee wada taabiciinta ah iskhilaaf baa jira ka ugu dambeeya ayaa laysu khilaafay ma saxaabi baa mise waa taabici marka kaa ugu dambeeya hadduu saxaabi noqdo lix bay noqonayaan taabiciintii meesha ku jirtay mansuur ibnu muctamir baanay ka bilaabmayeen hadduu kaa dambe waayo waa ruuxaan magacownayn waa abu ayuub alansaari haweenaydiisii imraati abi ayuub oo iyadna abi ayuub ka warinaysa xadiidkana waa xadiidkii fadliga qul huwa allahu axad inuu saddex dee ulul qur'aan ba yahay waana xadiid tirmidi iyo nasaa-iya ay wariyeen waana marka la eego kutubta usuusha xadiidka ugu sanad dheer weye waa xadiidka ugu sanad dheer bal imaam axmed oo isaga axaadiidiisu ay in badan oo kamidii hulaasiya tahay isagii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh saddex ay u dhexeeyaan xadiidkan rasuulka ilaahi iyo imaam axmed oo qaar de ayaa sagaal ay u dhexeeyaanoo dee sa ibnu kaiir iyo aimadu ay yidhahan waa sanadka ugu dheere uu leeyahy imaam axmedba isna waa tusaaci waa xadiidka qol huwa allahu axad sababtuna dhex taabicin baa israaceen ruuxa ugu dambeeyaa wuxuu ka warinayaa can imraati abi ayuuba can abi ayuub haweeneydaas haddii la yidhaaho imraati abi ayuub waa saxaabiyad dee waxay noqonaysaa lix bay noqonaysaa haddii haweeneydaasi saxaabiyad noqon weydo toddobay noqonaysaayo marka awdan halkan ku sugan ee kutubta kalena waatay markay hadalkan soo naqlinayeen tanay ku tacliiliyaanun aada ku wada ogaanaysaan ama waa imaka halkan aan ku sheegayne awdu waa lishaki waana taqriirkii xaafid ibnu xajar waana sida uu soo naqliyey munaawi kitaabkiisa alyawaaqiite uu ku sharxo sharxa nukhba uu kusii sharxay kitaabka weyn ah bal matalan taas weye oo waa arinka bal xadiidka naftiisa imaamkii weynaa ee khadiib ayaa xadiidkan waxa weeye iskitaab gaara ama jus gaara ayuu u dejiyey oo madbacaysan oo dee waa xadiidka lixda taabiciin cibaaro saasa waana madbacaysan yahay marka isaga hadalkantaa markaa deeta yidhaaho haddii bal matalan in kaant imraatu abi ayuba saxaabiya fahum sita وإلا fa sabca juskaa khadiibna ee uu duruqda xadiidkaasi iyo riwaayaadkiisa uu ku ururiyeyna waa madbuuca xataa dee alxadii eh, waa xadii sittati min ataabiciin taasa ah. meelahan dee wax laga baadho ku qortan waa idiin soo baxaya <clears throat> haddaba arrinku kaa weeye bal saasaa deeta loo celiyey walihaada arinkan ah dee taabicigii markuu wax wariyo rasuulkii ilaahay u teeriyo aynu sheegin ciddii uu ka maqlee saxaabigii in ixtimaalkani imanayo ah in waxa weeye inuu taabici kale yahay arinkaa daraaddii ayaa lam yusawab aan sawaab looga dhigin oonu sawaab ahayn buu leeyahy qowlu man qaala ciddii tidhi qowlkood almursalu maa saqada minhu saxaabiyo bacna waa tacriif tacriifkan imakaan maxaan ku tacriifaynaa mursalkii maa rafacahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam intaasaan ku tacriifinay taabicu wixii uu kor yeelo ee uu rasuulka ilaahay u kor yeelo taas wey waana taa kaa ay dee tacriifka imaka halkan jira xooga leh ama dee uu sawaabka imaka kuba tirinayo laakiin tacriif kalea jiray barhkood ku tacriifiyeen oo ah waxa weeyaan maa saqada minhu saxaabiyu mursalku waa wixii saxaabigu ka maqan yahay marka wuxuu leeyahay hadalkaa la sawaab lagama dhiginayo ixtimaalkana jira inuu taabiciba iyo ka maqani oonu saxaabi ahayn saxaabi dhicin ee taabici dhacay bal taabici labaad dhacay ama mid saddexaad dhacay taasaa suurtagalo markaa sawaab lagama dhigin ama sawaab ma aha ciddii ku tacriifisay almursalu maa saqada minhu saxaabiyu dee waxa weya waana tacriifkii saaxib albayquuniya waana tacriif lagu bushiyey oo wa mursalun minhu saxaabiyu saqadba uu ahaa bayquuniyada tacriifkeedii waana tacriifkaa bushigu ku sugan yahay ictiraadku ku sugan yahayoo ciddii bal maalan ku tacriifisay halkan mursalku waa ka saxaabigii ka maqan yahay sawaab ma aha sababtu maaha haddaan sawaaqan hubno inuu saxaabi yahay hadalku baab kaluu noqon lahayo waa kan muxuu idhi id low curifa idan meelahan waa litacliil low curifa haddii la og yahay anna saaqida kan dhacay saxaabiyun inaan hubno aan hubno saxaabi inuu meeshan ka maqan yahin cid kale ka maqnahayn lam yuradda lama celiyeen sababta aan loo celinayna lianna asaxaabata kulluhum cuduul man sumiya minhum waman lam yusamo weeye asxaabtu dhammaan waa wada cuduul kii la magacaaben magaciisa haynay iyo ka aynaan magaciisa xataa lasoo ibhaamiyeyba saxaabi markaa kole hadduu yahay waan aqbalaynaa ilaah baaba tacdiiliyey waa wada cudul asxaabtii rasuulka ilaahay marka haddaan ognahay waxaan maqan saxaabi inuu yahy ama ibhaamku ku yimi saxaabi inuu yahy waan aqbalaynaa dee halkana ma hubno taa ixtimaalkaasaa imanayo marka in lagu tacriifiyo saxaabigu waa kii uu ka dhacay waa tacriif ictiraad leh ama la busheeyo dee sawaabkuna waa kan aan kuwa tacriifinay taas haddii kale lama celiyanoo daciifka laguma dareen daciif muu noqdeen haddii la og yahay saxaabiyu meesha ka maqan yahay intan weyn id low curifa ana saaqida saxaabiyun lam yuradda lama celiyeen koley dee waa ilaashanaysaan bal marsalkiina halkaasaan kaga baxnay aw kaana saaqidu bacda hayri halkan kolley waxaan filayaa kitaabadan umaan laamin nuskadii ee laga soo aan ka soo garaacanay ee ahayd deer kutub alcilmiya waxa weeye inaysan ahayd iyo dee qolooyinkeenii soo garaacay inay iyagu san dhigeen laakiin bal waxaan leenahay matniga iyo sharaxiiba intan siraacay aqwaasane waxaa a calaamadsanaysaa oo calaamada matniga ku calaamadsanaysaan aw waa matniga kaana asaaqiduna waa sharaxii iyo aw kaana saaqudu bacda hayrihi markaa aw hayrihi unbaa matnigii ah marka labadaas baa labada qows aa gelinaysaana awna gaar baa qowska ugu xidhaysaan hayrihina gaar ahaan baa qowska ugu xidhaysaan kaana saaqudu bacdana sharxi weeye itmaamu diraayaa intaa aw hayrihina waa dee kitaabkii mukhtasarka ee nuqaayo weeye waxaana inoo raacsan tahay un halkii horeoo ina wuxuu idhi aw kaana bacda taabiciyi fa mursalun aw amase kaana wuxuu ahaaday asaaqidu markaa kaana saaqidu bacda waxaan leenaha waa itmaam waa sharxii uu kusii cadaynayay intani bacda hayrihi taabiciga waa hayrkii inta ka dambaysanbuu ahaado maaha taabici taabicigu ay noo joogaaye waa cid aan taabici ahayn ayaa saqadku bilmatalan cid aan taabicayn baa saqadkii ka dambeeya macnaa ruuxa atbaacu taabiciintia ka soo qaad ama intii ka dambaysaya ayaan sheegin waxa weeye halkan ciddii bal matalan uu riday ama ka maqnayd oo sanadka ma xidhiidhsana saqad baa jira hadduu saqadku awal alisnaad yidhi waa mucalaq umuuraha nuun yar kala dabdi haddii sanadku aakhir alisnaad dhacay taabiciga un wixii ka dambeeyey waa mursal saqadkii awal isnaadna maaha aakhir alisnaadna maaha waa taabicigii aynu lahayn dee waa taabiciga dabadi haddii saqad dhaco mee taabicigii maaha waa taabici cid aan hayn weye cid aan hayn buu dabadood saqadkan yahay marka bilowga hadduu noqdo waa tan magac buu inoo yeeshay dhammaadkana waa kan imakaan ka soo baxnee mursalkii waa cid aan intaa ahayn taas baa laba suuray noqonaysaa haddaba hadduu saqadku meel aan halkaa ahayn galo waa labadaa meeloodan kaba soo baxnay waa kan si inoo sii suuraynaya hayrihina damiirkii waa inoo fasiro ay hayri taabiciyi buu idhi bian yakuuna saqadkii waxaa buu yidhi ama saqdigii baan ujeedaa wuxuu ahaaday min athnaa'i ilisnaadi isnaadka dhexdiisa ayaa wax ka dhaceen sanadkani ma xidhiidhsana waxbaa ka maqan laakiin halkay wax ka dhaceen waa sanadka dhexdiisa ayaa wax ka dhaceen isagii baan eegaynaayo fa in kaana bifawqi waaxidin weye waa kolle tarkiib dee isaga ka cabiray waa mid wax ka sareeya uu yahay baadna fowqadan wata gasho bifeeqi waaxidin halka nafteeda waxa weeye bifowqi waaxidin unbaa matnigiya fain kaana sharax horey la socotaa iyadnoo bifowqi waaxidin fain kaana saqdigu hadduu yahay bifowqi waaxidin mid wax ka badan ay bihnayni fasaacidan laba iyo wixii kasii badan uu yahay oo macnaha saqdi baa jira laakiin labaa dhacay ama wax ka badan labaa dhacay walaaan iyagoo xidhiidha ah, ay mutawaaliyan weeye iyagoo isku xiga oo meel keliya ka wada dhaco laba isku xiga ama wax ka badan baa wada dhacay fa mucdalun kaa mucdal baa la odhanayaa wa ilaa maxnaa ay walaa-an un weeye ma aha kuwa isku xiga ma aha ama lababa maaho biankaana wuxuu ahaadee saqdigii biwaaxidin mid keliya aw aktara amase mid wax ka badan laakiin laa cala tawaali isxidhiidh ay xidhiidheen isku xigeen ma jirta laba meelood bay ka kala dhaceen bal min mowdicayni laba meelood bay ka kala dhaceen oo min alisnaadi isnaadkii ka mid a ah. aw akara amase wax kaba badan fa kaasna munqadicun munqadic weeye intaba horta waa anwaacdii daciifka waanay kala daran yihiin oo dee mucdalka ugu sii daran munqadicuna markuu laba meelood iyo noqdo wax ka badan isagoo a la mid laakiin hadduu meel keliya yahay dee waa ka yarooyo meel ay laba ka maqan tahay ama wax ka badan iyo meel ay mid ka maqan tahay way kala arintii way kala xaggii dacfigii way ku kala yaryihiin laakiin waa daciifuun oo mucdalkuna isaga munqadaca kasii xun haddaanu munqadacu laba meelood iyo isaguna aanu gaadhin dee waxa weeye mursalkii isaguna waa taa barhkood haba xujaysteen haddii aan wax kaloo lagu cileeyaa jirina waa taa isna in la daciifinayo ama uu daciifii soo marnay marka halkan labadoodii isu keen raaciyay waxa weeyaan umuurahana aada bay u sahlan yihiin oo intuba shardigii itisaalu sanadkaynu soo maray ayay umuurahani ka imanayaan sanadkii xidhiiri waayey waxa weeye kol haddii aanu bilowgii sanadka ahayn dhammaadkii darafkii saxaabigu ku sugnaana aanu ahayn dhexdiibaa wax ka dhaceen waan eegaynaa uno hadduu ruux keliya yahay waxa dhacsani muqadic baan odhanaynaa haddii uu ruux kaba batay laakiin aanay isku xigin oo halkan intuu wax ka dhacay ayaa uu jiraa ciddii uu ka maqlay kaasoo meel lab kale ayuu haddana saqadii uu ku yimo waxay ka dhaceen laba meelood baabay wax ka dhaceen laakiin iskuma xigaan meel kastaaba waa gaar ahaantiisa halhal weeye iyadana magacii munqadaca ayuunbuu wadanayaa munqadacun baa la odhan haddii laakiin laba ama wax ka badanoo isku xiga ay dhacaan xataa hadday noqoto markaa saxaabigiiyo taabicigiibaa wada maqan iyadna wuu soo gelaya imaka halkan eh waxay noqonaysaa oo laba isku xiga ay meel ka dhacaan iyo wax ka badan isku xiga mucdal baa la odhanayaa intuna waa anwaacdii daciifka bal matalan taasba weeye arrin kalaa jira oo munqadic imika waa inoo tacriifiyey waa saqdigii meel ay wax ka dhaceen aan dee labadii darfood midna ahayn ama meel wax ka badan baa ka dhacay laakiin isku xiga munqadic buu yidhi waa tacriifka haddii aynoo mashhuurka ee munqadican aan ku tacriifinayno kolkol isticmaalaadkoodii afcaashiiyo waxyaalaha markay isticmaalayaan mursalkan iyo munqadican iyo waxa weeyaan ficilka markay isticmaalayaan waabay kala baydheen laakiin arrinkan ubaaba jirtoon isku baraarujinayno ah in almunqadic kol loo isticmaalo bimacnaa gayr lmutasil mid aan sanadkiisa xidhiidhin marka wuxuu noqonayaa anwaacdii oo dhanba way hoos imanaysaa waa lafdi shaamila oo ah wax kastoon sanadkiisa xidhiidhin la odhanayo waa kala go-an yahay oo markaa munqadic laba odhanayo oo markaa taas maxay noqon aqsaamtii oo dhammi way hoos imanaysaa xataa saaxib albayquniya raximah llahu tacaala halkan markuu munqadica tacriifinayey waa tacriifku ku tacriifiyey kan imaka aan hayno maaha wuxuu ku tacriifiyey wakulu maa lam yatasil bixaalin isnaaduhu munqadicu lawsaali wax kastoon sanadkiisu xidhiidhin waa kaa xubnihiisu googo-an yihiin munqadic weeye marka maxay taasi tahay waa iyadoo munqadicii loo isticmaalo bimacnaa hayr lmutasil sanadkii ma xidhiidhinun waa kala go-an yahay sanadkii ma xidhiidhin markaa taasna ay noqoto aqsaamtii oo dhan ee imanka mursal lahayd ee mucallaq lahayd ee mucdal lahayd inuu ka wada waas caamsan yahayoo uu dhammaanba aqsaamtii inoo shamlinayo bal taasna waa wax lagu idlaaqo munqadaca oo ah waa kala go-an yahay macnaa hayr lmutasilo macnihii luqadana uba dhow waana taa saaxib albayquniya marka uu lahaa marka kullu maa lam yatasil bixaalin macnaa waa kullu gayri muttasil waa munqadic waatuu ku socday baan leenahay bal tacriifkana laakiin marka waa aada diqadu ugu sugan marka mid kasta aan kala duno inqiaacan iyo kala go-an halkuu kaba yimi inqiaacii luqadu waa jiraaye halkuu ka yimi aan eegnayn mid kasta magac siino dee magacsiintii mid kasta aan magac siinayna tan imika uu sheekhu inoo tacriifiyay noqon taasna waa iyadoo laga dhigo wax dee shamlinaya aqsaamtii oo dhan ka oo kuwii kalena ay soo hoosgelayeen waana tacriifka saaxiib albayquniya bal waxaanan leenahay waa anwaacdii daciifka inta aan soo sheegnay oo dhan ee afartaa qeybooda mucallaq mursal munqadic mucdal saqdi baa jiray saqdiguna mid muuqdu ahaa ruux kastoo dee ilmaam mule ma haddee inaga badankeennu say ruux kastoo ilmaam asaaniidda iyo dabaqaadka ruwaadda u leh markuu sanadkaa arko ee laba shaqsi oo nisbo soo gaadhin meeshii ay joogaan ama ay noqoto ninkan musanifka sheekhiisiba inaanu joogin oo ciddii ka dambaysay uu guuray ama ay noqoto taabiciguun mooye wax saxaabiba aanu meesha magacownayn waa saqdi daahir ah oo dee dhibyaraan lagu haleelaya ruuxii inuun halkan ilmaam u lahaa ama dareemaya dabaqaadka u lahaa kaasi markaa waa saqdiga daahirkaa saqdi kaloo qarsoon baa jirta oo dadka aimada ay aqoonta sare dhee asaaniidda iyo cilasheeda yaqaano mooye dad kale aanay soo saari karahayn waa ka uu inoo sheegayo wuxuu idhi fain khafiya hadduu kaasi waa daahir buu ahaa dee ciddii halkan macrifo uun ule ayuu daahir u yahay ninka kale oo isugu mid unoo waxaan dee dabaqaadkii dadka kala saarahayn fain khafiya hadduu qarsoonaado astaqdu dhicitaankan ay meeshan wax ka dhaceen waa shay khafiya ah. muxuu khafi ku yahay bixayu meeloo laa yudrikuhu aanu haleelahayn garanahayn ila al aimatu imaamyada alxudaaqu jamcu xaadiqin weeye waa ruuxaa dee mudqinka itqaanka iyo xirqiga xudaaqdaa mooye almuطalicuuna daalacday calaa cilali asaaniidi asaaniidu cilasha ay leedahay aqoonta sare u leh iyo wa duruq alxadiidi xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa iyo asaaniidiisa idilaaca weyn u leh mooye cid kale aanay haleelahayn kaas baa isaga oo arintu ay taa tahay weli daynay fain khafiya in intii waa shardiyo jumladan dee ficilka maadi waa jumladii waa shardigii jawaabtii weli way noo dambaysaa waxay noo soo dhexgalay idaaxan itmaamu diraaye ee matnigii fain khafiya fa mudalasun intaasun baabuu ahaa matniguya tan haddaba suurayntii dee saqdigaa siduu ku qarsoomayo waxaa aada u qarsoon ee dadka aimada mooye dad kale aanay dareemi karahayne aragtida ay arkeen magacyadiiyo sanadku si isugu xidho wax ka fahmahaynba wadaalika ka kowni raawi raawiga ahaanshihiisa weeye arsala inuu irsaaliyey irsalka halkan waa dee inuu xadiidkiibuu isagii u tiirinaya isagoon wax ka maqleen caman shaksi curifa la gartay luqiyuhu la ogyahay la kulankiisa iyaahu isaga la kulmay maa lam yasmac minhu waxaanu isaga ka maqlin buu xaggiisii dee uu u kor yeelo uu ka warinaya uu irsaaliyey fa mudalasun mudalas weeye bifatxi laam markaa mal adigu waxa ay tahay tadliiskiibuu halkan kitaabkan hadda waa kitaab loogu talagalay un bidaayo in hadalkiisu ha urursanaado cilmi badanna xambaarsanaado taasba weeye in badan oo cibaaraadkiisa umuurihiisa ka mida iyo tartiibtii waxaasna xaafid maxajar kitaabkiisa nuqba iyo sharaxeed ayuu daba socdaayo in badan cibaaraadku waaba kuwii uun meelo qaarkood ha ka koobnaadeen kolkol cibaaradii wax kale ha ku bedelnaato tartiibtuna waa tiisii weeye maaha tartiibtii dee ibnu salaax iyo qolooyinkii kitaabkiisa ama ikhtisaariyey ama nadmiye tartiibtii ay ku socdeen si anwaacda laysu raaciyo maaha waxaa ibnu xajar ibtikaarkiisii iyo dariiqadii uu ikhtiraacday ee ah say isu qabanayaanay isugu dhowyihiin anwaacdii in laysuba raaciyo bal maalan taawey haddaba markaa muxuu yidhi raawigan ninkan imaka taa hore eg nin baa warinaya xadiidkan inuu taabicu taabiciintii yahay ayaaban ogeynoon garanaynay wuxuu ka wariyey saxaabi buu ka warinayaa marka isagiina waa joogaa saxaabigiina waa joogaa waxaan ku ognayna atbaacu taabiciintii inuu yah markaaba waxay noo soo baxaysaa meesha inay wax ka dhaceen inay taabicu taabiciin saxaabigii lama kulmine waa saqdi daahira oo muuqda weeye ruuxin inuu dee yar dabaqaadka dadka kala garanaya uu garanayo laakiin kani muxuu yahay saqdi khafiya uu ku yahay raawigan maanta xadiidka waa wariye nin kaleu ka warinayaa ninkan kamuu maqlin xadiidka markan eegnana waa nin ay saarkeen ay kulmeenba hadduu doona axaadiid kale uu ka warinayeyba ama ay kulmeen dee laba ninoo bal iska daa inay isku waqti ahaadaan baaba ishkaalku kaba yimaadaan mucaasare eh la ogyay inays arkeen ay kulmeen oo uu xadiidkii isku xiga dee taa lama garanayo meeshan ruuxa imaamkaahee idilaaca badan lehee duruqdii xadiidka isu wada keeneen markaa cilladu ay usoo baxday mooyee bimujaradi marka la eego xaggii dabaqaadka iyo ruwaadda iyo idraagoodii iyo umuuraha caynkaasa tan laguma garanayo waa shay qarsoon oo kaas baa deeta markaa maxaa lagu magacaabayaa xadiidka markay noqoto fa mudalasun waa xadiid la tadliisiyey waa oo saas buu inoo ka kowni raawi arsala waa xagga inuu dee inuu irsaaliyayo dee ujeedadna waa ruuxii uu toos waxuga maqle maaha xadiid kale ruuxii u tiirinaya ama shaksi curafa loogaadee luqayihu iyaahu maa lam yasmac minhu waxaanu ka maqlin sida kale waaba ula kulmay hadduu doona axaadiid kale uu kaba wariyey fa mudallasun mudalas weeye bifatxi laam walfaacilu lidaalika ninka waxaa sameeyena raawiga naftiisana xadiidkiibaa markaa mudalas noqonaya waa xadiid tadliis galay la tadliisiye ka waxaan sameeyeyna mudalisun bikasriha waa ismi faacilo waa kii tadliiska laba yimi horta laftigan waxay dhahaan laftigan addaras buu ka soo jeedaayo darasna waxay dhahaan waa habeenka aakhirkiisa iyo markaa waaguna baryayo oo kale dulmadii mugdigiina waa sii jiraa iftiinkii waaga berigiisuna waa soo galay ikhtilaadu dalami binuur taas baa dalas lagu magacaaba de kana waa arinkii inay waa waxaan qarsoone laba qariyeen dadka badankoodu garan karayna sanbaa magacu ugaba yimi ee taas bay adigu ay tahay oo tadliisku uu yahay haddaba in ruuxa ruuxan uu la kulmay wax ka warinaya waxaanu ka maqlin ee u teerinaya taas isaga waa mudalis ruuxu xadiidkiina waa xadiidkaa tadliis galayo waa xadiid la tadliisiyo mudalas buu noqonaya laakiin maxaa jirta uun tadliisku wuxuu ah, ama xadiidka mudalaska ku imanaya ku soo arooraya siiqo aan siiqdan adaha marka wax la kala warinayo dee siiqooyinkooda ka midoo ixtimaalaysa ixtimaalaysa ismaqal kala maqal iyo dee kala maqal la-aan bay ixtimaalaysa oo bal maalan muxuu odhanaya can fulaan buu odhan ama qaala fulaanun buu odhan de can fulan ruuxaanaad wax ka maqlin waxwaad kaga warin kartaa can fulaan haddaad tidhaa qaala fulanna hebel baa saayidhi makadanba ruux aad ka maqashay warkaasoo cid kale kaaga soo naqlisay qaala fulan waad odhan kartaa markaa taasuu isticmaalayaaye hadduu ninkani uu isticmaalo iyadoo arinku saa yahay xadaanii ama samictu uu isticmaalo waa kadaaba tadliis maaha waa beenaal iyada taasi waa beenaaluu noqonayaa laakiin isagii wuxuu isticmaalayaa siiqo aan ixtimaal de ixtimaal suurtagal ah inay kala maqlay laakiin aan ku cadayn oon sariixay saacan iyo qaalu isticmaalaya kaas xadiidkiina waa kan mudalas yidhi isagiina tadliis buu yidhi xukumkiisa muxuu noqonaya haddaba kaa waman curifa ruuxa la ogaado bidaalika arka inuu xasaasa sameeyo dee markeligaabay noogu soo hadday markeliga ku cadaato inuu waxaa sameeyey ninka taa lagu ogaado walxalow iqatun uu iqaya in hadduu daciif yahay marka horeba xadiidku intaantan lislaba gaadhin buu daciif noqday waana nin lagu kalsoon yahay waxana waa sameeyey lam yuqbal lagama aqbalayo min riwaayaatihi riwaayaadkiisa lama aqbalayo xagge ilaa maa saraxa wuxuu caddeeyey fiihi isaga fiigiisa bitaxdiidi taxdiisu caddeeye mooye waa xukunkii guudo dadkan tadliiska lagu yaqaanay dee ruwaaddu waa arin iskaga badan weeye in aqraandooduna way kala dunayd dadkan isticmaalayna isla martabo may ahayn rag a'imo ayna way kuba jireen oo axaadiistoodu badnayd oo xadiidkiga labaiyo axaadiis kooban lagu arkay barhkood a'imo ah ku jirayo laakiin markay san oo kale isticmaalayaan nin a mooye nin kale aan meesha ka saarin kuwa dee dad daciifa ridayana way jireenoo isku mid maaha kutub gaarana culimmadu way u dejiyeen bal dabaqaad bay u yeeleen malaa xaafid alcalaa iyobaa kitaabkiisan jaamiclmarasiil dee dabaqaadka xagga marka leega habka usii horeeyey xaafid ibnu xajar iyada qolooyin ka dambeeyeyna ay bastiyeen oo ilaa shan dabaqa iyabay ka dhigaan oo dadkan magacyadoodiiyo markaasna ay tiriyaan xaafid iyo keyrkiina kutub gaara way ku leeyihin oo dadka magacyadooda tadliiska lagu yaqaane lagu ururiyo haddaba markaa maxay arintu tahay ragga qaarkood heerkan ka sarreeyaa jiro intay axaadiistoodu ay aada iyo aada u badnayd tadliiskoodna uu koobnaayoo kale imaamnimada ay ahaayeen imaamyo riwaayaadka badnayd oo aan dee tadliis kuba sugnayn ay iskaba aqbaleen culimmadu wuxoodii bal ay aqbaleen waa jiraaye laakiin xukumkani waa xukumkii guud eh ninkan baan eegaynaa kol hadduu siqo yahay cibaaradu isticmaalayaan eegaynaa fulan marka la yidhaah waa mudalis oosan bal maalan dee ruwaadana waa iska ma yare eh marka taa la yidhaaho waxaan eegaynaa isticmaalka siiqaduu isticmaalay hadduu can iyo qaalo iyo waxyaalaha aan sariixayn isticmaalo xadiidkii haddaynaan meel kale iyo wax kaleo inoo xoogaysa eh helin xadiidkii waa la celinayaa haddii laakiin isagu siquu ahaa arinkana kadib ma aha ee uu yidhaaho imaka xadaanii fulaanna khalaas inay siqu ahaaye waan ka aqbalaynaa ama samictu ama akhbaranii umuuraha sariixa ku ah itisaalka waan ka aqbalaynaa laakiin wixii uu can iyo qaale iyo alfaadaha aan sariixayn la yimaado iyadii waa la celinaya haddaan mid kale oo dee waad arkaysaa in badanba kutubta iyagoo markay xadiid colaynayaan waxaa ku sugan hebel cancanadiisii waxay uga jeedaan cancanadiisi ninkani waa mudalis cancanatu fulan cancanatu ibnu isxaaq ama cancanatu qataada ayaa ku suganoo dee meeshiina dariiq kale uma hayno haddii haddaba markan duruqda isu wada geyno isagoo meel caddeeye aan aragno ama cid kaloo xadiidka sanugaba warinaysa de waan aqbalanaa laakiin markay isaga u noqoto xaalku iyo xukunku tan buu noqonaya intaa weeyaan waman curifa bidalika wahuwa hiqatun lam yuqbal min riwaayaati ilaa maa saraxa fiihi bitacdiid marka ay cancano fulaan ay wax ku cilaynayaanna ujeedadu intan weeye ninkaa mudalisa canna uu isticmaalay taabay macnahoodu yahay waima an yakuuna raddu bal haddaba markaas waxaan ka wada baxnay saqdigii kii daahirka ahaa oo afar ah iyo kan isagu dee khafiga oo uu inooga soo qaaday imika tadliiskii mursal khafiga wax la yidhaahna waa jiraa laakiin intiisaan ku gaabsanaynaaye markaa bal raddigu markuu ka yimaado xadiidka la celinaya sanadkaon xidhiidhin intaasuu noqday marka wuxuui waima an yakuuna raddu waxaan loo celinayaa xadiidka liacnin durid la durayo fi raawi raawiga taa hore raawiga wax lagama sheegayn raawigu waa daciif lama lahayn ee sanadkii baan inoo dhammayn oo dadkiibaa qayb inaga maqantahay silsiladii sanadkaa kala go-an ama de wax ka maqanyihin taas bay ahayd kan waynoo wada joogaa sanadkii oo cidima maqna laakiin dacni kalaa yimo raawiga naftiisa ayaa la dacnaya oo wax laga sheegaya la duraya dacnigu ama dabdigiisiibuu noqon waata aynu soo maray dee dabdi in loo shardiyayo xataa dabdi yaanu taamba noqona xadiidkii xasankaae dee saxiixana waa dabdigii taamkaa cadaaladna waa tii la shardiyayay cadaaladi inay u sugnaato markaa dacnigu ama xaggii cadaaladuu iman ama xaggii dabdiguu imanaya waa dacni raawigii la dacneeyo fain kaana haddaba isagaa isna qayba yeelane fain kaana hadduu dacnigaasi yahay likadibin liajri kadibin been filxadiidi xadiidka fiigiisa uu ku sheegay oo xadii aan jirin buu rasuulka ilaahay kaba warinayaayo kadib isaga ka dhacay xadiidka rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu caleh hadibkiisa haddii waxaan lagu dacnaya uu yahay maxay tahay kadibku bian wiya waa inuu wariyo can caninabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa uu kaba wariyo maa lam yaqulhu waxaanu odhan mutacamidan xaaliya bian yarwiyana koley bian yurwa imaka ma aqrinaya yarwiya ayaan aqriyay sababtuna waa kan shakhsigii dee waan raawigii unbaan uga jeednaa faacilkiina ka dhigaynaa raawigii ya-dii markaa inay laba dhibcood yeelateeda maa lam yaqulhu waxaanu odhan mutacamidan xaaliya isagoo u bareerayo weliba maaha wax qalad uga dhacay wax ismoodsiis iyo saabi ugama dhacay maaha ee wuu isaga inuu waxaan samaystayba waa u bareeray lidaalika arinkaasoo kadibkaasa xadiidkiisii maxau noqon famawduucun fahuwa mowduucun xadiidkaas mowduuc weeye waa waxaa la tuuray la riday rudadiisi dee aan wax rudbuu leeyaba jirin wa huwa mowduucu oo waa kan kadibka ah weeye saa uu lahaa saaxib albuqniy walkadib almukhtalaqu lmasnuucu cala alnabiyi fadalika almowduuco beentaas la abuurtay rasuulka ilaahay lagu been abuuranayo waana ruuxii wax u badrheerhaya waxaa la yidhaha mowduuc baa la yidhaha kolkood dee mowduucu qasad la-aan iyo camdi la-aanna waa u dhacaa mowduuc waa noqonaya isagoon dee ruuxii ismigii iyo waxyaalahaasi aanu jirin kani waa dembi aada u weyna wa huwa mowduucu sharulmarduudi anwaacdan la celinayo o dhan xadiidka ama ha ka timaado itisaal la-aan saqdi ama dacni ha kaba timaadee wixii la celinayay ee mowduuca ah markaa ka ugu shar badan weeye ficlan xadiidba maaha waxay halkan ugu soo arooriyaan dee kana waxaan sameeyey waa xadiid buu lahaa waa zacmigiisii jaanib kalena si laysaga garto bal wixii lagu garanayo dee laysugu caddeeyo taase isagu markaa culimmada qaarkood dee halkan musalaxa yidhaahaanba daciifkan wacdiisa waxa ugu shar badan mowduuce ficlan xadiidba maaha oo isagu dee wax jiraba maahee laakiin dee waxaa loogu soo arooriyay arrintan sheegayo un wahuwa sharulmarduudi ka marduudka imaka halkiiba sharun daciif ay lahaay ay barhkood odhanayeen tanaa ka fiican cibaaradanoo dee waa waxaa la celinaya isagu xadiidba maahae daciifna ma ahaba ee waa waxaa mowduucee beentaba ahe laakiin dee umuuraha ugu soo arooriyeen waa labada arrimood aan yar ishaare waycuraf waxaa lagu garanayaa biqraari raawi raawiga qirashadiisa biwadci wadcigiisa dejintiisa uu qarto dee uu qarto oo dee waana la arkay iyadoo dad loo yimi oo lagu yidhi xadiidkan adiga un mooye cid kaloo sheegayaa ma jirto hebel cid kaloo ka warisay ma jirto yaa xaggeed ka keentay oo uu yidhi anaa sameeyeyba ikhtiraacda isaga oo markaa ruuxan iqraarkiisa waadicu uu qerto taas waa lagu garanayaa hadduu qirto xadiid meel kale aan jirin isaguun warinayo waana la arkay dad waxaaba ka mid a ah xaadiidee xadiid dheeroo qur-aanka fadaa'ishiisa ku tacalluqsanoo suurad kastaba dee fadli gaara uba yeelayo xadiid ibnu cabaas iyo mid ubay ibnu kacab labaduba way jiraan weliba dhibta jirtaa kutubta tafsiirka weliba tafaasiir kala duwan ayaa soo dhigto barhkoodna markay suuradda bilaabayaan bay fadligan suuraddu intay isagii oo ma wada dhigtaan in ka soo qaataan bay xagga hore kuba dhigaan kuwa markay dhammaynayaan bay dhigtaan waa kutubtan tafaasiirta ee zamaqshari leh baydaawi leh saclabi leh qolooyinkaa leh waa dee ay kuwa wada sugan yihiin bal markaas ibnu kaiir oo kaliya ka kitaabkiisu waxa waa ka madhan yahay bal markaa taasi waxaweye markii dee dadka a'imadii xadiidkiiyo raggii dee arintan u cinaayoonayay ay raadiyeen raadiyeen barhkood malaa muddo dheer ka qaato kolba magaalo loogu tilmaamayay nin jooga uu yidhaah kaasna hebel baan ka maqlay ugu dambeyn halkii ugu dambaysay waa qolooyin mutacabidiin ahaa oo ama suufiye ahaayo iyagu ajri baaba ku rudoonu ilaahay ugu dhowaada oo yidhaaheen dee waxaan waxaan u samaynay waa si aanu qur-aanka dadka u jeclaysiino dee taase bal markaa in ruuxii waadicaha inuu qarto oo qirashadiisan ayaaba lagu garaya xadiidka in dee ibnu cabaasna nin nuuxuljaamic laba yidhaaho qaadina noqday ayaaba dee arintiisa iyo sababtiisa lahaabaa leiyo wadciga isagaaba markii la weydiiyey yidhi anigu markaan arkay dadkii oo ibnu isxaaq siiradiisii uun ku shuqloomay iyo fiqigii abi xaniifo qur-aankiiba layskaba iloobay ayaan tan dejiyey man qaraa kada falahu kada man qaraa kada falahu kada ayaan dejiyey oo kale bal maalan haddaba taa waa lagu gartaa wabiqaraa-ina qaraa waa lagu gartaa yudrikuha uu haleelayo man shaksi lahu isaga u sugnaaday filxadiidi malaka waa laftigan malaka hore inuu soo marno waa dee adugu waa aqoon sare uunoo waxa weeye ruuxin sifa dee nafsaaniya oo keenaysa ama isticdaad dee waxa weye nafsaaniya weeyaanoo ama dee keenaya un waxaan dabdinteedii aqoonteedii ama ruuxani mahaaro gaaro mucayana inuu yeeshee malakatun qawiyatun xoog leh iyo wailaacu xaggan xadiidka weeye iyo wailaacun iilaac taamun taam ah taasoo de waa qara-in kale oo lagu garanayo yaana noqonin been dawaaba xadiidkii ninkan baa sheegaya cid kaloo sheegaysana waa la waayay isagana xaaladiisii waatan dariiq kale markaa de waana arrimo kollay keenaya in umuure lagu ogaadeen minaa waxaa qara-intii kaba mida ah, an yakuuna inuu yahay munaaqidan wax burinaya linasi lqur'aani qur naskiisii ayuu ka hor imanaya burinaya qur ayuu kaba hor imanaya aw sunati mutawaatirati ama xadiidkii mutawaatirka ayuu burinayaa burinta wuxuuga wadaa lama jamcinayo ta-wiil ma aqbalayo waa wax iyagii ka hor imanayo burinaya aw ilijmaac alqadciya amase ijmaacii qadciga ahaayoo dee markaad aragta xadiid qur-aankii khilaafsan xadiidkii mutawaatirkaa khilaafsan oon lala jamcin karin ama ijmaacii go-naa khilaafsan waa xadiid markaa dee noocan uuna qeybtan u noqonaya aw sariix alcaqli amase waxa munaaqidon aw sariix alcaqli caqligii khaaliska ahaa ujeedadu waa waxaan laba ku waxa wey aanay ku murmi karin isku khilaafi karin oo xagga caqligiibuu waxani kaba hor imanaya sida dee waanay magacaabaan ruuxa eh, dee wax alla sheegi maaha waxyaalo dadka ama kutubta mowduucaadka kala duwanoo noocaasi waa kuba sugan tahay saina laha ajra alfaras uma waxa weyaan dee waa faraska orodkiisi wuxuu ciidkiisii isagu iskaba abuuray waxaan dee imaka inaan afkaba soo marmarin karin taasoo waxyaala caqligiina dee diidayo oo kale sariixa alcaqli burinaysa maha macnuu in la yidhaho caqligu wuxuu caqligu aqbalo unbaa nusuustii laga aqbalaya taasi waa hadal kale oo eh, eh, waxa weeyaan waa shayga aan labana isku khilaafahayne eh, caqligii dee kaba hor imanaya ama umuuraha kaba hor imanaya xayu meeloo laa yaqbalu shayun min dalika taawiila shay kuwa kaba mid aanu taawiil aqbalayn kaas waaba waxyaalaha lagu garanayo inuu mowduuc yahay wa minhaa qaraaintii waxaa kama mida ah, maa yuukhadu wax laga qaadanaya min xaali raawi raawiga xaaladiisa ninkan werinaya ayaa isaga laga qaadanayaa xaaladiisaoo kama waqaca sii dhacdayba weeye liqiyati bni ibraahiima qiyati bni ibraahim anakhaci waa nin kole kiyat ibnu ibraahim dalqi baa la yidhaah waxay ilmaadeer ahaayeen ninkii caalimka ahaa ee qaadigan ahaa xafs ibnu kiyaas ayay isla reeriyiin ama ilmaadeeryiin xafs ibnu kiyaat ibnu dalqi baa la odhanaya isaguna kolley waa nintaasa waa nin reer kuufa dahabi baa wuxuu kitaabkiisa muqniga waa kitaab yaroo san taqriibka oo kale ah bal taqriibka ka sii hadal yar laakiin dadka ducafadaa uu ku ururiyey laba mujalladay ku madbaceeyeenoo ayaa markuu isaga joogo waayo kutubta inooguma sugno kutubta riwaayo kuma laha markaa taqriib iyo taadiibulkamaal iyo mukhtasaraadkiisiya lagama helayo ninkani kuma jiro waa ninkaa beenaalo ah noqday wuxuu ka cabiraa tarakude laakiin miisaan iyo lisaanulmiisaan iyo kutubtaasuu ku sugan yahay tarakuhu watuhima bilwacdi waa nin matruuk wadci lagu tuhmay bal arintiisu way noo soo socotaa laakiin arrin baa jirta un imaam dee aad u shahiir oo taabiciinta sikaartoodii kaba mida ah oo isla reeriyiin baa jirto ibraahim unakhaci ibraahim unakhaci kutubtana aada iyo aada inooguba badan qolooyin bay kaba dhacday qolooyinka dee mualifa ama dee ha noqdeen wax uriye ama dee mucaanideed muxaqiqiintaaba aan nidhaahne laakiin waa nin mala kole asalkiisooba dhakhtar baan filaya rawas qalcaji oo ibraahim naqaci buu kitaabkiisa suro kaleba uu ururiyey buu fiqigiisii fiqiga ibraahim naqaci intuu ku magacaabuu kitaabtaasa oo waxyaalihiisa laga urinaya fiqigaa kuba ururiyo markaasay dhacday qiyaadkan uu kaba dhigay si wuxuu inankiisii yahay laakiin shaqo iskuma laha naqaca ay wadaagsadaan mooyaane ninkan qiyaad ibnu ibraahim dalqi ninkaasna waa ibraahim ibnu yaziid ibnu qays markaa isku shaqo maaha dee calaaqa kama dhaxaysaan leeya labay kala yiin inankiisiina maaha ninkaa dee imaamka ah inankiisii maaha ee ninkani waa nin saas ahaa oo reer kuufa ah dee ninkaa wadcigana culimmada ay kuba tuhmeen haddaba maxaa xaaladiisa wax laga qaatee xiina dakhala markuu usoo galay cala mahdi mahdigu waa ninkii khaliifadii cabaasiyiintii kaba mida ama amiir almuminiin kolley maxamed ibn abi jacfar ilmansuur wey ninkii debale waxa weyaan raggii dowladdii cabaasiyiinta badhidibada u taagay abu jacfar ilmansuur ayaa dhalay aabihii markuu dhintayna boqoliyo sideed iyo kontonkii waa ninkii khilaafada qabtay mahdigani qabtay ee laqabadun bay iskagaba shuhuroobeen mahdi iyo safaax iyo mansuur iyo magaciisa maxamed baa la yidhaha aabihii abujacfar mansuurna cabdilaahi baa la odhanayo dee abtirsiintana cabdilaahi bnu cabaas bay gelayaan aabihiibaa cabdilaahi bn maxamed bn cali bn cabdilaahi bn cabaasba noqonaya waqti aan sheeginu qabtay nin buu ahaa kolley aada u deeq badanoo iyadoo laydha aabihii waa ninkii dee qolooyinkaas soo maray oo dhan khaasatan cabaasiintii ugu gacan adkaa laydhaa xole aada u badanna khasaa-inta iyagoy ka buuxaan uu kaba tegay isagana inankiisaa laydha waa ninkii ugu deeq badnaa raggaasoo dhan ugu deeq badnaayo xoli waa faraqaye dadkuna ay jecelyihiin buu ahaa kolley waxyaalaha aada loogu ammaanay waxaa ka mid ahaa annahu kaana qasaaban lizanaadiqa nimankaas zanaadiqada ahaa ee arinkoodu wuxuu ahaa inay diinta dadka fasaadiyaan islaamnimay sheeganayana gaalayaan ay hoosta kuba haysteen ayuu dabagalay wakhtigiisii la raadiyey la dabagalay oo deetu waa laynayeyba markaa taasba weye waxaana weeyaan waa haruunurashiid aabbihii weeye mahdigu haruunurashiid aabbihii weye boqoliyo sagaal iyo lixankii ayaa isna dhimashadiisu ay ahayd mahdi dabadeedna inankiisii haadi baa qabtoo kumuu raagina haadi dabadiina de waa kii haruunurashiid qabtay oo waa markaa haddaba mahdigaas oo ah isagoo xaggaa sanaadiqadana ku adadka ama laynayeyba dabagelayay ayaa waxaa ninkan ah u soo galay fa wajadahu wuxuu helay wuxuu la soo kulmay mahdi oo yalcabu ciyaaraya bilxamaami xamaam ku ciyaaraya xamaamka oo aan naqaano weeye wakhtiga horena kolley de marka ruuxu ama faraaq jira de isagu ninkaa khaliifadabuu ahaaye xilkaa weyn saarnaaye laakiin walaa cumaan binu cafaan waqtigiisii oo koley madiinay ay ka bilaabantay markii dadkii intay dhaqaale heleen ninkii uu noqday nin dhergayo oo cunayo isagoon u baahnayn hawl dee ay soo gashay markaa faraaq iyo taraf meeshii yimi in hiwaayaba ay dadka qaar u noqoto duulintooda ay duulduulinayaan iyobaa lagu ciyaaraya iyo taasaa wax lagaba dhiganaye bal isaga ayuu malaa ku mashquulasa kuba ciyaarayay isaga waa gurigee dee daartii imaaradana waa joogay ninkana u soo galay markuu soo galay baa muxuu yihi markaas fasaqa fi lxaali isnaadan waa tasalufkii xukaamta markiiba isnaad buu kaxeeyuu yihi xadaanaa fulan qaala fulan an can abi hurayrata can nabiyi sala allahu calayh wasalam ila nabiyi sala allahu calay wasalam markaa isnaadanna aliftii baa dhacsan isnaadan waayo dee uu nasbisan yahay alifta raaciya un iraada maaha annahu qaala inuu laa sabaqa ilaa fii naslin aw khufin aw xaafirin aw janaaxin sabaq bacda waa fadxisanaysaa sabaqna waxa weyaan waa ciwadkan lagu kala qaato marka musaabaqa ay jirtee tartan jiro ciwadkan iyo waxaan la helayo taasba weeye oo markaa musaabaqaadkii haddaba waxa ay ansaxayso xagga sharciga bannaantay in dee ciwad iyadoo lagu tartamaya la qaato lagu kala qaataa ma jirto ilaa fii nasri nasrigu waa leebabkii iyo fallaadhi iyo waxyaalaha caynkaasa waa wax jihaad ow khufin waa geeliyo isaguna dee jihaadkiibaabu qeyb ka mid ahaayo waa taa la fuulayay ow xaafirin waa wixii qoobka laasta fardihii oo kaleo kuwa tartankii lagu tartamayey haddii ama xukuumaddu bixinaysa ama daraf saddexaad oonay qimaar noqon labadiiba inay wada bixiyaan oo mid kasta mid khasaare ama faa'iido noqdo taasi qimaar bay noqonaysaa marka oo dadkii si loogu dhiiriyo taasi waa shay jaa-isa laakiin waxyaalaha kale waxay tarayaan jirin oo wax dee markaa ama jaanibka ay kaba tarayaan jirin iyada halkan maaha wax mashruuca maaha xadiidka markaynu aw xaafirin joogno ilaa halkan waa xadiida saxiixa abu daauud iyo nasaa-i iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo aimo kaleba way wariyeen oo xadiid abu hureyre waa xadiida saxiixa weeye laakiin muxuu ku joogay xadiidkii aw xaafirin muxuu kordhiyey isagu wadcigiibaa inta yar buu galay qariinadana way jirtaa oo waa xaaladiisiibaa arrinkii laga qaatay aw janaaxin waa wixii duulaya markaa inay ninkii boqorka ahaa ayaa muxuu ku ciyaaraya xamaam duulduulaya markaasuu ugu daray isagii suu ugu yeela ficilkiisa muu yidha waa ficil toosan rasuulkii ilaahay baaba sheegay aw janaaxin buu kordhiyey intaasuu kordhiyey laakiin tiinan bay qar xataa isagii baa dareemay ninkii boqorkaabaa dareemayo fasaada fi lxadiidi wuxuu siyaadiyey xadiidka asalkiisa kale waa xadiidka inoo saxiixaan nidhi aw janaaxin buu siyaadiyey facarafa almahdiyu mahdi wuxuu gartay anahu kadaba liajri isaga daraaddii inuu beentan u sheegay rasuulka ilaahay inaanu odhan intan isaga daraaddii beentan u sheegayo fa amara bidabxi lxamaam dee waxayd isaga waanu waxbuu isiiyo iskaga dhaqaajiyay dhahaan culimadu dee inuu wax siiyana mayhayne balaa dabxiga isagaa ku roodaaba kaga roonaa xamaamka ninka dee wadciga samaysa isagaa kaga roodaa xamaamku dee wax dembiyo xamaamka ilaahay ma jirin bal markood baa waxay soo naqliyeen markuu ka baxayey xolomasi de isaguna waa tasalufubaa waxaa ku kalifay inuu yidhi ashhadu ana qafaaka qafaaka daabin calaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam maa qaala rasuulullaahi awjanaaxin waxaan markhaatikaa inuu qadaadkaasi qadaad beenaala yahay rasuulka ilaahay aw janaaxin muu odhan laakiin de waa kan uu iska dhaqaajiye bal taasoo kale waa qariino ruuxan laga qaadanayo xaaladiisii waana taa wey uma taaratan awqaada qaarkeed dee ninkan waadicii yakhtaricu uu ikhtiraacanayaa alwaadicu kii waadicaha kalaaman min cindi hadal buu xaggiisa waa isagaa waxaan samaysanayaba sida kan aw janaaxinta uu samaystay kalaam xaggiisa ayuu sanad u yeelayaa waa mid fataratan marna yaahudu kalaama hayrihi kalaam cid kale leedahay ayuu soo qaadanayaa ka bacdi salafi waa salafka hadalkiisii barhkoodo dee qayba kuwa mowduucaadka kaba mida ah. ayaa markaa isaga la tatabuco hadal ama saxaabiyidhi ama taabiciidhi ama taasuu noqonaya ama dadkii su-aada ahayde bacda salafku hadalkoodii intuu soo qaato ayuu sanad u yeelayaa isagii aw qudamaa ilxukamaa ama dadkii xukamada ahaa ee horeeyey sandee waxaweyaan ah, almacidatu beytu da alximyatu rasu dawaay almacidatu beytu dawaayi walximyatu rasu dawaa oo kale calooshu cudurada oo dhan iyadaa guri u ah in isdhowritaanka iyo xumyaduna dawada madaxeeda weeye waa hadal nin la garanayay oo kalda lama odhanaya ibnulxaaris oo carab dabiibkeeda ahaa islaamkii wuu soo gaadhay rasuulka ilaah bal waxaa la yidhaha bacda saxaaba rasuulka ilaah u dareyso u dabiibo daa'if deganaa laakiin islaamkiisa ma hayne hadal uu leeya weeye kutubta qaarna waa lagu arkayaa iyadoo loo tiiriyo rasuulka ilaahay oy leeyihin rasuulka ilaahay baa taa idhi xubu dunyaa ra kulli khadii'a walow barhkood ay dhahaan taas wadcigiisa imaka ma jasminayno dee barhkood baa kutubta qaarkood inuu ciise kalaamkiisii yahay ama bacda suhaad kaba dhiga dee sanida waa loo yeelay oo kale de adugu noocyadaasi way iska badayaan dadkii xukamada ah qayrkood oo kale ayuu ruuxu qaadanayaa sida dee waxa weeyaan rajacna min aljihaad alasqari ila aljihaad alakbar min taabiciinti kale ibraahimna abi cabla hadalkii weeye dee xadiidna waa laga dhigay oo baa loo yeelo rasuulkii ilaahi nu oo kale oo jihaadu nafsi si uu jihaadkii kaleba ka xoog badan yahay bal waxyaalahaasna way dhacdaan awr israailiyaat ama akhbaarta israailiyaadka barhkood sida haddii dee bal ay sugnaato weeye xubu inuu kalaam ciise yahay caleyhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wasalaam oo kale iyo intaas buu qaadanaya aw amase yaahudu wuxuu qaadanayaa xadiian xadiia daciifa lisanad xadiidka sanadkiisao daciifa ah buu qaadanaya waa xadiid daciifayo ah, fa kaafkuu shadnaanaya wuxuu u samaynayaa lahu isaga isnaadan isnaad saxiixan ayuu u samaynayaa liyaruuja si u socdo oo tani waxay noqonaysaa sanadka mowduuc noqonaya xadiidka mowduuc maaha waa xadiidka daciifa siuu dadka ugu dhex faafiyo isaga looga qaato oo dadku ay ugaba wariyaan ayuu xadiidka daciifkaa sanad saxiixa uba samaynaya yaruujuna liyaruujana liyantashira wayashtahira oo de waa halkii raaja almataacu haddaan idhaahno raaja almataacu yaruuju rawjan macnaa waa nafaqa wakatro alaabtii way socotay oo marka dee dadkii dalbay iyo dalabkii uu ku bato ee ay socoto taas baaba laydha dee rawaaj oo kale ama raaja yaruuju imika liyaruujuna waa liyantashira wayashtahir taasba walxaamilu calaa dalik hadda eeg aad buu adaa kitaabkii u kooban yahay laakiin wixii la odhanayo o dhan ee amsilun bay u yeelayeen waa kan inagu soo ururiyay waana sida xaafiduunuse yeelay markaa muxuu inoo soo sheegay imaka taas xadiidka tacriifkiisii buu inoo soo sheegay wixii lagu garanayay yucrafu biiqraari raawi waa inoo soo sheegay qaraaibtii waxaa kaba midana waa dee raawiga xaaladiisii waxa laga qaadanaya haddana muxuu inoo sheegay marka la eego alfaadan dee xadiidka mowduuca loo isticmaalaya say tahayo waa kan intan aan kaba soo baxnay haddana waa qeyb kale walxam intuba amhila iska yeelanayaan walxamilu calaa dalika waxaa ruuxa waxaan ku xambaarayaane ima cadamu inay diin la-aantahy ruuxani diinba malaho ka zanaadiqati nimankaa zanaadiqada ahaa weeye waa niman axaadiid badan badan dejiyey oo dadka ay ku faafinayaan xalaashii ay xaaraam kaga dhigayaan xaaraamtii ay ku banaynayaan si ay dadka diinta uga fasaadiyaan taasi way jirtay waqtiyadaa horena way jirtay bal waana asbaabihii dee mahdi u dabagalay haruun rashiidna halkii aabihii buu maray isaguna nimankaa waa dabageli jira isaga waxa lasoo naqliyaa nin baa maalin la keenay waa dadkii sanaadiqada ahaa isaga arinkoodna dil buu ahaa iyaga si abihi dariiqi abihi markii loo soo joojiyey in la salbiyo ee la derdero ayuu isaga ku yidhi xageed yeedhi intaasoo kunoo xadiion dadka dhexdooda ku faafiya aniga waad idili laakiin axaadiista badan in dadka dhexdooda ku faafiyaan uxarimu fiiha alxalaal wa uxalilu fiiha alxaraamo wuxuu ugu jawaabay haaruun rashiid khaliifadaasi in anta yaa caduwallaahi min cabdilaahi bni mubaaraki wa abi isxaaq alfasaari war xaggeed ku ilowday waxaa cabdulaahi bni mubaarak iyo abu isxaaq alfasaari iyabaa joogo iyagaa xadiidka rasuulka ilaahay halga soo saaraya waana sidii dhacday dee wixii xataa kelimo iyo xaraf la siyaadiyey ayaa culimmadu soo qabteen oo yidhaaheen kani maaha taas waasan aan arkayna aw janaax keliya oo wuxuu ihi raggaasaa u jooga unbuu ku yidhi taasuu yidhi raggaas ayaa u joogo rasuulka ilaaha xadiidkiisii mid mid ugaba soo saaraya waa ina mubaarak iyo dee ina mubaarak baaba la weydiiyo layidhi bal waxaan aan jirinee dhulkii dee baahay see laga yeelayaayo markaasuu yidhi dee ina ilaah baa wuxuu soo qaaday inaa naxnu nasalna dikra wainaa lahu laxaafiduun oo dee xifdigii ayay kani kaba mid tahay axaadiian ragga oo deetu yihi taciishu laha aljahaabida waxa u nool oo had iyo goor u joogaya dadka xufaada oo marka waxaasba rag xufaada ah oo waxaan kasoo shaanleeya ka saara ayaa jiraya haddaba kuwaasi waa mid aw khalabat iljaahli waa nimankani waa kuwa ugu daraayo jahli baa ka qaalib noqdayoo waxaabay lahayn ilaahay ugu dhowaada waxaanaad samaynaysaan dadka khayrka ku jeclaysiiya ka bacdi almutacabidiina kuwaasa dadka iyagu cibaadaysta barhkood alle waa kuwa ugu dhibata badnaadaana layidhi waayo dad kale waa layska garanayay kuwan dadkii salaaxoodan iyo zuhdigoodan bay dadku waxay yidhaahaanba u qaadanayeenay ugaba maqla maqlayeen oo dee marka iyaga halkaas ay waxyaalo aan jirin aad bay u faafaysayba had ay warinayaan aladiina wadacuu dejiya axaadiida fadaail lqur'aan qur-aanka fadaaishiisa axaadiia waataan marka hore kasoo yar sheegnay oo fardi lcasabiyati ama tacasub iyo casabiye lagu talax tegay oo xadgudubkeed ayaaba arintan kuba xambaaraysay ka bacdi lmuqalidiin oo muqalidiinta barhkooda oo say dee sheegayeen nin ay magaciisana noo soo naqneen mala maamun ibnu maxamed alharawi ba layidhi bal miyaad aragan shaaficiyo loo raacayo taas iyo taasoo markiiba sanad buu kaxeeyey uu bal matelna leeyahay rasuulka ilaahay tiiruu leeyay waxaa iman doona nin la yidhaaho yuqaalu lahu moxamed ibnu idriis huwa adaru calaa ummatii min ibliis warajulu yuqaalu lahu abu xaniifa daaka siraaju ummatii daaka siraaju ummatii <laughs> waa tacasubka heerkaasaa la gaadhay bal markaa taasna waa barhkood waa wax kaba dhacayoo fardulcasabiya taasna aw itibaacu hawa bacda ruasaai ama ruwaasada barhkood waxay jecel yihiin ayaa dee wax loogu dejinaya si aad ninkan silaa ugu dhowow oo aad wax kaga heshid aw janaaxin mahdi oo kale aw liqraabi arin kalea jirto iqraab waa qariib yeel macnaa waxaan qariib oo dadka agtooda lagu aqoon in lalaba yimaado liqasdi lishtihaari halkaa badu ma jirto waa ha-un halkaa bada ayaa ha-ah waa liqasdi lishtihaari shuhrow la shuhroobo ujeedadii oo markaa iqraabku imaka halkan waxa weeyaanun ninkii xadiid mowduucu dejinaya waa warinaya wuxuu uga jeedaa uun si ugu shuhroobo si ugu shuhroobo macnaa markay dadku arkaan xadiidkan oo culimmadii kale iyo ruwaaddii kale aan agtoodii ku sugnayn isaga uun laga helayo isagunbaaba warinayo dadkii kale agtooda kuma sugnaa dee waa loo imanayaa oo isagii baa laga qaadanaya laga warinaya markaa saasuu magac kuma yeelanayaa se yidhaaheen mikhaalifta curafo adigu haddaad doodayso in dee waxa weeye lagu barto dee dadka ka dunow oo wax kale la kaalayo dadka khilaafsan waxoodii oo xadiidka agtoodiiba dadkii kale laga helay markaa waxaa la odhanaya hebel baa xadiidkaas agtiisa uu ku sugan yahay sheekh hebel baa hayne aan u doonano isagiibaa markaa deeta ay noqotay dadka ay u baahanayaanoo halkaasuu isna magaca ku yeelanaya kuwa shuuroobaya taasna waa loo sameeyey wa ajmaca weli waa inoo socdaa kolley kutub fara badanna waa loo dejiyay culimada alxamdulilah allah ka raalli ahaadee ay u dejiyeen anwaacda daciifka iyo asbaabihiis iyo waxyaalaha kuwo kale waaweyn iyo kale iyo dee kale waaweyn ba yaryar iyo waaweyn baleen waa jmaca waxay ku ijmaaceen man yuctadu bihi ciddii la tirsanaya wey waa ciddii hadalkoodu qiimo lahaayee lagu dayanayey la ictibaarinayay calaa taxriimi dalika kulli waxaasoo dhan mowduucu si kastaba sababtiisu ha noqoto wax kastaba wax kasta ha loo dejiyo in cibaarada la isticmaalaya hadday doonto wax dee xaggii sharciga saxiix kuba ah oo dee fiicanba haba noqoto xagga macnihii uu macno saxiixa yahay ama zuhaad laga soo qaatay ama saxaaba ama taabiciin oo kale adigu guud ahaanba kol hadduu wuxuu mowduuc yahay inuu xaaraam yahay bal oo weliba de min dunuub alkabaa'ir min kabaa'ir dunuube bal kafara wuu gaaleeyey kafara inuu idiin shidan yahay sax oo min atakfiir oo uu gaaleeyey aljuwayniyu imaamka juwayni laydhaa man tacamada ruuxii u badheedhay alkadiba been uu sheego cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam oo ruuxii aanay sahwi uga dhicin ee camdi ay ugaba dhacday isagoo xadiid beena ogaan inuu dejiyo u badheedhay waa gaal budhow ku gaaloobaya taas juwaynina kolley waa magaciisa cabdullaahi bni yuusuf baa laydhaa weyne nasbadu weeye oo kole waa naysaabuurun waa imaamkan shahiirka imaamulxaramayn aabihii weeye isaguna imaam buu ahaa kutubtiisii qaar ilaa imaka dambe ay soo gaadhay afar boqoliyo sideed iyo soddonkii buu dhintayoo bal dee xagga marka la eega madhabka shaaficina dadkan la yidhaha weji bay ku leeyihin oo ijtihaadka dee mujtahid xaggii madhabkaabe ah saaxibu wejin fi lmadhab ayuu yahay oo dee markay noqoto waa sheekha shaaficiyati fi zamani imaamkaasi isagu wuxuu leeyaba ninku kol haddii u badheedho inuu rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaan jirin dee uu tiiriyo waa gaaloobayaa man kadaba calaya mutacabidan falyatabawa maqcadahu min annaar kolley culimmada intooda badan waxay qowlkoodu yahay dee waa istixlaal hadduu badnaysanayo xalaal ka dhiganayo ku gaaloobayaaye haddii kale waxay ka dhigaanun dee sa haddii waxa weeyaan dee dembiga weyn ahayd laakiin aan ruuxii gaalnimo lagu xukmin ahayn loo dilahayn bay ka dhigaada xataa inankiisii imaamulxaramayn markuu masalada kaba hadlayay aabbihii soo qaadiyo waxyaalaha uu odhanayay ayuu ka cabiraa inay hafwo tahay ama zalle isaga ka dhacday ay taga ujeedadu dee haddaan eegno madhabkiiyo si guudba in macaasidii dee aan shirkiga ahayn ayuunbay kaba mid tahay oo istixlaal la-aan aan ruuxii lagu gaalaynayn baltaase laakiin isagu imaamka eerkaasi abaabu la gaadhay inuu ruuxu taa ku gaaloobayo iyadoon wax kale la miyuu banaystay mise ma banaystayna kol waxaan u cambiyey u gaaloobayo waa mid horta taasi wacalaa taxriimi calaa taxriimi ajmacdii bay inoo raacsan tahay waa laba itifaaq ajmaca man yuctadu bihi calaa taxriimi dalika kullihi waa mid horta way ku ijmaaceen maxaa kale ku ijmaaceen wa taxriimi riwaayati lmowduuci xadiidka kol hadduu mowduuc ama waxani mowduuc yahay in la wariyaaba inay xaaraam tahay ilaa maqruunan inuu la xidhiidhsan yahay mooye bibayaani xaali xaaladiisii oo la caddeeyo haddii dee aada sheegayso oo dadkii u sheegaysa waxaniinu beeyahay waad sheegi kartaa laakiin kol haddaanay taa ahayn in lasoo qaadaaboo xaaraam weeye waanay ku ijmacsanyahin taas waa itifaaq labaad waana hadalkii xaafidba waa itifaaq labaad oo ah isaga lamaba sheegi karo in la caddaynayo inuu mowduuc yahay mooye haddii kale soo qaadkiisu waa xaaraan buu noqonayaa in la sheego dad dhexdii laga soo qaado iyadoo inta la sheego laga aamusaa taasi waa xaaraam iyaduna maxaa taa u daliila waa lixadiidi muslimin xadiidkii muslim kolley muqadimadu ku sugan yahay xagyaheeda hore waa muslim muqadimada maha kitaabka dhexdiisa man xadaa canii bixadiiثin yuraa anahu kadibun fahuwa axad اlkaadibayni ama axad اlkaadibiina man xadasa ninka i warama canii xaggayga bixadiiin xadiid ka warama yuraa ya-da markaan damino waa dabdi maxaana noqonaysaa uu u malaynaya bimacnaa yadunu weeye uu u malaynayo anahu kadib mahaba inuu og yahay ee wuxuu u malaynayaa been inuu yahay ayuu wariyey fa huwa axadulkaadibiina beenaalayaasha mid ka mida weeye bal iska daa kii sameeyey kii isagu hubay iskabadaa ee waa kii u malaynaya waxaan inuu been yahay ee haddana wariyey waa beenaalayaasha mid kamida marka axadul yuraa yarana barhkood malaa kuba dabdiyo macnaa uu ictiqaadsan yahay laakiin ta inooga caamsan xaggan kaadibiinana kaadibayn iyo kaadibiina labadaba way ku dabdiyaan waa laba dabdiyo mashhuuro uun haddii la yidhaha fahuwa axadulkaadibiina waa beenaalayaashu waa nin beenaala wayo beenaalayaasha ka mida ah. haddii la yidhaha axadulkaadibaynna waa labada beenaale mid ka midoo waa kan dejiye waxaan sameeyey iyo dee kan u malaynayey inuu yahay beeni haddana sii warinaya waa laba beenaale mid ka mida weye bal markaa xaalkiisuna taasuu noqonaya bal mawduuciina waa taa kutub kala duwan oo dee majmuuco kaba mid ay noo madbacaysantaho fiicanta iilaaceeduna uu jiro wey aw tuhmatihi wuxuu inoola socdaa waima an yakuuna raddu lidacnin fi raawi dacni raawigii la dacniya inuu radigu yahay aw tuhmatihi ama tuhmo la tuhmaysanayo macnaa maxaa lagu dacniyey bilkadib baa taa hore lagu dacmiyey imanka kadibkii oynu ku hayno oynu hubnaa ma jirtee laakiin ay tuhmati raawi raawigii oo lagu tuhmayo bilkadibi been oo waxa weeyaan isagii waxaa meesha muuqata isagaa lagu tuhmaya inuu waxaan sameeyey laakiin ma cadda weli bilkadibi say taasi noqonaysana bian laa yurwa waa inaan la warin dalika alxadiid arifteedna waa kitaaba ahaan dee lama qoro eh, laakiin way kitaawana inagu soo yar noqnoqotaaye waa qoraalkii unbay kaba dhacdee dee in alifta walow la aqriyayo laakiin kitaabada laga daayay wayaan waa alifta daarikada da ka dambaysa daarika alxadiisa xadiidka waa inaan lagama warinayn ilaa min jihati isaga xaggiisa mooye meel kale lagama warinayo horta isagun baa xadiidkan sheegaya cid kaloo imaka laga warinaya ma jirto wayakuunu wuxuu noqonayaa mukhaalifan liqawaacid almacluuma qawaaciddii guud ee shareecadu lahayd ee macluumkahayna waa ka duwanya waxaan uu faa'iidaynaye uu keenaya qawaaciddii macluumkahayd waxaan kuba hayna waa umuuraha shareecada tatabuceeda iyo dee furuucdeedii iyo usuusheedii marka la tatabucay culimmadu ay kaba soo qaateen sida alaslbaraatu dimay halkan siduu saaxiibu taysiir iyo idhaayo bal umuurahaasna waa khilaafsanya waa midtaasi xadiidkii isaga unma xadiidee marka la eego shareicadii xaggeeda shaahidaan u ahayne wixii shareicadaan ku naqaanay khilaafsan isaga un mooye cid kaloo laga warinaysaana maba jirto waa qariina taasi waa tuumo inuu waxani isagu samaystay la aan ku tuumayno aw amase curifa ninkan waxaa lagu yaqaanaa bilkadibi been inuu sheego fii kalaam hadalkiisa dadka sheekadiisa iyo wararkiisa been lagu yaqaanaa laakiin weli inooma sugna walam yatar minhu taasi may muuqan weli wuquucu fi lxadiid ninkan been baan ku naqaanaa laakiin xadiidka been sheegay kuma hayno dee ninka taa nafteeda ayaa tuumaa been laguma tumayo ninka tan ka dhowrsan waayo tanna kama dhowrsanayo haddaba arrintu hadday taa tahay fa matruukun xadiidkaa maxaa la odhanayaa matruuk baa la odhanaya waa xadiidkaa ruux aada u daciifa oo xaaladiisu taatay uu la gaar noqdeen cid kale la warin ahayn matruuba waa ku laga tegay weeye wahuwa akhafu min almowduuc mowduucii waa dee horta waa sidiisoo kale marna ma kamayo sina looguma camalfalayo lama sheegsheegayo laakiin xagga mowduucii uu ka yar fudud yahay weeyaanoo kan dee been baan ku tuumaynaaye kaa horena beentaan kuba ogeyn balkaasna matruuk waa la idhaha waa kii labaad ama sida dacfigiibuu ka bila ama ay waxaanay u kala liiteen kii ugu daraa mowduucuu noqday kii ku xigayna matruugii aw amase fuxshi qaladin eeg hadalkii horeeg siay icraabta kugu hagaagto waima an yakuuna raddu liacnin markaa dee acn fainkan kelima wey hadaba dacnigaas haduu yahay kadib aw tuhmatii ama tuhmadiisa aw fuxshi qaladin dacnigan baa muxuu gaba yimi qaladkiisaa badan waa qaladkiisaa foolxuno fi raawi raawiga kuma sugan katratii fuxshigu waa qaladkiisa hadi goor suu warinaya qaladkiisaa badan badanoo dee noqday wax xadka baxa aw aflatin ama se isaga aflo raawiga kuba sugan weeyaanoo can iliqaan oo dee waxqabashadiisiba ma hagaagsana itqaankii iyo waxsugidii iyo dabdintiibuu kaafil ama taas kaba fog yahay aw fisqin ama fisqi bikayri lwadci walbidcati wadcigu waa soo maro hadduu taa faasiq ku noqdo dee mowduuc buu noqday kadibkii haddii bidcanimo ay tahayna wuxuu ga yimi waa wixii noo dambeeya ee waxaan tahayna waa macaasii kale ama dunuub kabiira ayuu ku dhacayaa sagiiruu daa'imaya taas buu faasiqanimadaas ayaa meeshii jiroo lagu dacnaya raawigii baa saasa xadiidkiina waa warinaya been imanka maba aha ee waxyaalahan kale haddaba waxaasoo dhan fa munkarun munkar baa lagu magacaabayaa munkar ayaa lagu magacaabaya tacriif hadda wuu inoo horeeyey munkarkii uu inoogu soo tacriifiyey markaan shaadka la socan wadnay wixii ruux daciifi uu wariyo ee uu ku khilaafo cid ka mudan taas oo waxaan eegaynay ruuxa warinayaana ruux maaha ruuxii maqbuulkaa ah ma aha gees kalena mukhaalafaa jirto ruux ka mudan buu khilaafay waa munkar bay ahayd waa tacriifka aynu soo maray waana tacriifyada halka lagu tacriifiyo mid kaba mida ah. waana xaafid ibnu xajar iyo in badanoo agtariintii ta iyagu ictimaadsadaanba taasba weeyaan oo munkarka waana taa oo shaadkiiyo munkarkii taa lagu kala duwa mukhaalafa wada jirtee shaadkuna waa nin maqbuula ah riwaayadii munkarkuna waa ruuxaan maqbuul ahayn riwaayadii laakiin tacriif labaad baa jirto kanna waa lagu tacriifiyo mukhaalafadii imika halkan ma jirto mukhaalafadii ma jirto ee waxay noqonaysaa ruuxii qaladkiisu badan yahay ama khafladiisaasi ay badantahe dee itqaan ba aan lahayn ama fisqi dee bal uu jiro haddii asbaabta fisqigu ay kadib tahay fi lxadiid ama ay tahay bidco waa gaar ee bal fisqi uu yahay in xadiidkii xataa mukhaalafo yaan laba odhaninbe munkar la odhanayo bal markaa meesha maxaa jira ruuxa taa ku sifoobay inagoon eeginin cid kale xadiidkii ku khilaafay aan laba eegin xadiidkiisa munkar baa la odhanayaayo bal taa waa tacriif labaad ay leeyihiin tacriifkaa horena waa taas tacriif saddexaad baaba jiro xadiidka ninkii ama xaaladiisa laga jaahilka ahaa ama dee xifdi xumo iyo waxaa laguba sifeeyey ama markay noqoto sheekhadiisa qaarkood buu daciif ku yahay sheekhada qaarkood xoogba haba lahaadee wax mutaabiciya ah uu warinayo wax mutaabiciya shaahidtoona aanu lahayn isaguun warinayo in lagu magacaabo xadiidkaasa munkaro bal tacriifkii uu ku socday saaxib albayquniya walmunkaru fardu aladii bihi raawin hadaa tacdiilu huda waa kaa saddexaad tacriifkaa saddexaad buu noqonayaa bal tacriifkaa saddexaadna in badan ahluxadiidka ka mida ah idlaaqooda ay kuba timi bal labadan tacriif laakiin uu inoo dhigtay aan hayno kaa hore mukhaalafa jirtay waana kaa dee mutaakhiriinta in badan ay raajix yeelaan midna waaba yaanay mukhaalafaba jirine kol haduu raawigu tan ku sifoobay xadiidkiisii munkar baa la odhanaya bal kaa munkar baa la odhanaya aw wahmin ama wahamin halkan wuxuu ka bilaabi doonaa waa kii isagu mowduuca mucalalka ahaa ee isagaan si mudraj ku yar dheereeya aan u gaadhna intan yar baan ku daraya aw hamin amase waa maxay waa wixii raawiga dacnigii fain kaana likadibin aw tuhumatihi aw fuxshi kaladin aw hamin haddaba dacniga hadduu ka yimaado waa ismuudsiis waa maxay raawigiibaa dee qalad ka dhacay uun xadiis baa xadiid ka raacay xadiid mursal lagu warinayu marfuuc kaba dhigayna uu ka dhigay mawsuul mid buu marfuuc kaba dhigayo waa waham raawiga kaba dhacay iyo qalad iyo waxyaalaha isagay kaba dhacay bian taquuma waa inay qumto alqaraa'inu calaamaadkii amaaraadkii calaa wahami raawihi raawigiisu inuu qaldamay waa mid waa nusqooyinka qaar kitaabka wax ku sugan ama calaa wahami riwaayatin waa ii taalla ee inoo taallaba guud ahaanba inoo taalla isku mid baa nahay laakiin halkaa raawihina waa macnaa waa raawiga xadiidkan warinaya wahamkiis waa qaladkiisa dhacay ama riwaayadan wahamkeeda oo maxay wahamka kaba imanaya min wasli mursalin xadiid mursal ahaayo mawsuul lagaba dhigay xadiidku markaynu eegno inta badan marka duruqda laysu geeyaa la ogaadaa a'imadun baana waxaan soo saartaa ninkani xadiidkii wuxuu inoogu warinaya isagoo maca saxaabigii joogo waabay taas bay ahayd haddaba waa nin iqa oo lagu kalsoon yahay waa lagu kalsoon yahay xadiidkiina mawsuul buu kaba dhigay laakiin markaan ruwaadii xadiidkan o dhan isu wada geynay ayaa waxaa inoo soo baxday xadiidkan asalkiisu mursal inuu yahay saxaabigan inaanu jirin mursal inuu yahay markaa waa qalad ninkan ka dhacay iqaba haba ahaado waham kaba dhacay taasoo kale weeye aw munqadican ama ku munqadicoo mawsuul lagaba dhigay ama xadiidka waxaa noo soo baxay asalkiisu kalaam saxaabiy inuu yahay ee in marfuuc laga dhigo rasuulka ilaahay la gaarsiiyahay qalad raawi ka dhacday ay tahay umuuraha caynkaase ku imanaya marka duruqda xadiidka laysu wadageeyo aimadaasna isu wadageeyaan umuurahaas baa dee magacan inoo soo soco noqonaya min wasl mursalin aw munqadicin aw idkhaali xadiiin fii xadiiin xadii galay xadii kale oo imaka laba xadii inay israaceen ama wax kamida kan soo galay oo kale aw naxwi daalika ama wixii lamida min alqawaadixi waxyaalihii xadiidka sixadiisa waxyeelaya haddii arintu taa noqoto fa mucalalun ka mucalal baa laha koley ciladu inta badan waa waxa walow waxyaalaha kale idraajkii iyo waxaan iyo qalbigiiba wada cillo ay noqonayaan haddana laakiin waxa marka aad u qarsooneen daahir ahaynan hore loo ogaan karin bay cilada u isticmaalaane fa mucallalun wayucrafu dalika ciladiina waxaa lagu ogaadaa bikatrati tatabuci marka xadiidka aada loo dabagalo tatabuc xadiidkii la dabagalo riwaayaadkiisa iyo kutubta laga soo wada saaray taa badnideed iyo wajamci duruqi duruqdii xadiidkulahaa laysu keeno haddaan xadiidka asaaniidiisa iyo riwaayaadkiisa laysu keenin qaladka raawi ka dhacay ma cadaanayabo sida imaamkiiina madiine laga soo naqliyey albaab idaa lam yujmac duruqu lam yatabayan khadow haddaan duruqdii laysu wada geyn khada ii meesha jira caddaanayo marka dee intaasoo dariiq aan helo xadiidkii lagu wariyeen ruwaaddiina eegna siday ku kala wariyeen bay noo soo baxaysa haddii qalad dhacay qaladkiisii marka horena laakiin wuxuu noo ah waxay noo fayow ah inay ina ninkii baaba hiqeen wahuwa noocani min anwaaci culuum xadiii xadiidka culumtiisa kuwa ugu qarsooni badan waa adaqiha waa isla mida aada ugu daqiiqsanoo dee raggaa mudaliciinta bal raggii xufaada ahaa ayaa in yaroo koobanbaa heerkan gaadhay ay waxyaalaha cileeyaan saa daraquni iyo amsaashii dee kutub kala duwanoo cilashiina way jirtaa oo dee kala yaryare laakiin kaa daraquniyabaaba ugu weyn oo dee madbacaysanna oo ragga qaarkoodunbaa dee heerkaa gaadhay ay waxyaalaha ku ogaan karaan ee maaha ninku isagoo xaafida ayaanu kolkol heerkaa gaadhsiisnaynbo saade inta ka hadashay in koobanunbay markaa noqonaysaa aw mukhaalafatin bitakhyiiri sanad wallahu subxaana wa tacaala aclam subxaanaka